alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsala allahu la muxamed wala ali muxamed wslama tasliima kaiira can cabdulahi bni zayd bni caasimin almaaziniyi radia allahu canhu qaala lama afaa allahu cala nabiyihi sala allahu aleyh wasalam yowma xunayn cabdullaahi bnu zayd ibnu caasim waxauu yidhi markuu ilaahay u soo celiyey calaa nebiyihi nebigiisa sala allahu aleyh wasalam yowma xunaynin maalintii xunayn waxaa loo jeedaa haniimo iyo fur markuu ilaahay siiyey fayga hadda waxaa laga tilmaamayaa haniimaa looga jeedaa waa xoolo laga furtay gaaladii lala dagaalamayey qasama fi nnaasi dadka dhexdooda ayuu u qaybiyey wa fi lmu'allafati quluubuhum kuwii qalbiyadooda lasoo soo dumaaye la soo dhowaynayee islaamnimada la soo jeclaysiinayeyna waa u qaybiyey walam yucti alansaara shay'a ma siinin ansaartana waxba ma siinin fakaannahum wajaduu fii anfusihim waxaad mooddaa inay nafahooda wax ka gansadeen arrinkaas wajada waa cadhooda loo isticmaalaa marka hadda cadho dhan may ahayne waxay ahayd arrinkaa waxbay ka yara gansadeen ama ka yara tirsadeen oo is yidhaahdeen dadka hadduu xoolaha faraha badan uu nebigu siinayo calayhi salaatu wasalaam idinka muxuu wax idinka siin waayey fakaannahum wajaduu waxaad mooddaa inay cadhoodeen fii anfusihim nafahooda inay wax ka gansadeen oo arrinkaa wax ka tirsadeen baad mooddaa ma jismin id lam yusibhum waxay arrinkaa wax ka tirsadeen markaanu haleelin maa asaaba annaasa wixii dadka haleelay bimacnaa xoolihii dadku ay heleen markayna iyagu waxba ka helin ayay arrinkaa wax ka gansadeen ama wax ka tirsadeen fakhatabahum nebigu sala allahu alayh wasalam waa u khudbadeeyey waa la hadlay oo ansaartii buu u khudbadeeyey fa qaala wuxu uhi yaa macshar alansaar ururkii ansaartow alam ajidkum dullaalan miyaanan idin helinoo idinla kulmin dullaalan xaala lunsan tihiin miyaanan idinla kulmin fahadaakum allaahu bii oo ilaahay idin hanuuniyey oo sababtayda idinku hanuuniyey fahadaakum waxay ku cadfan tahay wajadtukum dullaala oo alam ajidkum ayaa waxay ka dhigan tahay wajadtukum nafyu nafyi isbaatun shay la diidoo la nafiyey haddii la sii nafiyo wuxuu noqonayaa sugis lam ayaa adaatu nafyi ah istifhaam baa la geliyey hamsada oo su'aal faa'iidaynaysa yadana shibhu nafyaa iskaga sugan laba nafyi hadday kulmaan oo isku dhacaan macnuhu wuxuu isu rogayaa sugis buu isu rogayaa hadal la sugayo alam ajidkum ay wajadtukum waan idin helo waa idinla kulmaa macnuhu dhacaya dullaalan xaalaad loonsantihiin fahadaakum allaahu ilaahay waa idin hanuuniyey bi aniga sababtaydu idinku hanuuniyey badu waa saabiya wa kuntum waxaa ahaydeen mutafariqiina qaar kala tagan baa ahaydeen oo tafaraaruqsan faallafakum allaahu bii ilaahay waa iskiin jeclaysiiyey aniga sababtayda ayuu isku kiin jeclaysiiyo qaar isjecel oo isku mida oo isu dunmaya idinka yeelay wacaalatan waxay ahaan jirteen qaar fuqara ah oo baahan fa aghnaakum allaahu bii ilaahay wuxuu idinka yeelay qaar hodannaa oo haniyaal ayuu idinka yeelay aniga sababtaydaanu idinkaga yeelay kullamaa qaala shay-an mar kasta uu nebigu yidhaahdo sala allahu alayh wasalam shay ka mida su'aalahaas qaaluu waxay yidhaahdaan allahu wa rasuuluhu aman ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa gallad iyo manniba leh ama gallad badan oo gallad fara badan nagu leh iyo nicmo badan manniga waxaa loo isticmaalaa eh, nicmaynta waa loo isticmaalaa gallad sheegadka nicmooyinkii la tiriyana waa loo isticmaalaa qaala maa yamnacukum an tujiibuu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam maa yamnacukum maxaa idiin diidaya an tujiibuu inaad u jawaabtaan rasuulallahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay inaad u jawaabtaan maxaa idiin diidaya qaaluu allaahu warasuuluhu aman mar kale waxay ku celiyeen ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa manni iyo galladba badan ama tarsheegad badan qaala low shi'tum laqultum ji'tanaa bikada wa kada wuxuu ku yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam haddaad dooni lahaydeen inaad tidhaahdaan laqultum waxaa odhan lahaydeen ji'tanaa waad noo timi bikada wa kada sidaa iyo sidaa adoo ku sugan ayaad noo timi ayaa odhan lahaydeen waxaa loo jeedaa waa la ijmaaliyo saxaabada ayaa ijmaalisay oo waxaa laga kinaayoonayaa adigoo qaraabadaadii ku soo saartay beledkaagiina lagaa soo saaray ayaad noo timi riwaayaadka qaarkood baa caddaynaya ataytana mukadaban fasaddaqnaaka wamakhduulan fanasarnaaka watariidan faaaawaynaak wa faqiiran fawasaynaak haddaad doontaan waxaa odhan lahaydeen waxaad noo timi mukadaban xaal aad tahay mid la beeniyey oo dadka badankoodu ay beeniyeen fa saddaqnaaka markaasaannu ku rumaynay mid loo gargaari waaye xaalaad tahaad noo timi fa nasarnaaka markaasaannu kuu gargaarnay sida fiicani waxa weye in laha makhduulan midaan loo gargaaraynin xaalaad tahay oo dadkii nasri iyo gargaar aan ka helin ayaad noo timi fa nasarnaaka markaasaanu kuu gargaarnay oo kuu helinnay wa dariidan mid la eryay xaalaad tahay ayaad noo timi fa aawaynaaka markaasaannu ku soo hoynay oo ku soo dunnay wa faqiiran iyo xaalaad baahan tahay ayaad noo timi oo fawaasaynaaka markaasaannu kula naf qaybsannay yacni haddaad doontaan saasaa odhan lahaydeen buuri markuu nebigu sala allahu alayh wasalam u sheegay galladda weyn ee uu ku leeyahay iyo nicmada weyn ee uu galay aynay qireen iyagii ayuu haddana insaafu u samaynaayo waxa wanaaggay sameeyeen nebigu xusay sala allahu alayh wasalam waxay wax ka gansadeen ama wax ka tirsadeen xoolo fara badan oo dad la siiyey in iyaga aan la siinin ama badankooda aan la siinin wuxuuna nebigu u siin waayey calayhi salaatu wasalaam iimaankooda daraaddii ayuu u siin waayey oo waa itikaalan calaa iimaanihim inuu iyaga u tala saaranaayo iimaankooda wax ka weyn bay haystaan marka dad kaluu doonayaa inuu islaamnimada soo jeclaysiiyo ku soo dhoweeyo oo qalbiyadooda ku soo dumo dadka qaarkood oo iimaankoodu markaa daciif ahaa oo markaa islaamay ayuu doonayay iimaankoodu inuu xoog yeesho waxaa la yidhahdaa jubilat alquluubu calaa xubbi man axsana ilayha qalbiyada waxaa lagu tallaalay oo lagu abuuray cidda u samafasha jacaylkooda marka fadliga ay geysteen iyo waxyaalaha wanaagga ay sameeyeen buu nebigu xusay markaasuu haddaad doontaan sidaasaa odhan lahaydeen markaana waxa weeye may odhan hadalkii ee way ka gaabsadeen wuxuu nebigu ugu daray calayhi salaatu wasalaam alaa tardawna an yadhaba annaasu bishaati waalbaciir miyaydaan ku raalli noqonayn inay dadku la tagaan bishaati adhiga iyo walbaciiri tuldaha inay la tagaan yacni waxa weeye jinsi ahaan baa laga tilmaamaya adi iyo geel inay dadku kaxaystaan maydaan ku raalli noqonin watadhabuuna idinkuna aad la tagtaan birasuuliillaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay ilaa rixaalikum guryihiinnii aad la qabataan dadkii waxay dareersadeen xoolo nool oo ama adhi ah ama geel ah idinkuna rasuulkii intaa kaxaysateen baa guryihiinni la tagteen rasuulkuna waa barako badan yahay waa fadli badan yahay wuxuu nebigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam isagoo fadligooda xusaya lowla alhijratu lakuntu imra'an min alansaar haddaan hijradu jiri lahayn la kuntu waxaan noqon lahaa imra'an shakhsi min alansaari ansaarta ka mida saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam waxay u qaybsanaayeen muhaajiriin iyo ansaar muhaajiriin iyo ansaarna waxaa fadli badnaa muhaajiriintaa fadli badnaa oo nebiguba sala allahu aleyh wasalam wuxuu ka mid ahaa muhaajiriintuu ka mid ahaa ilaa waa soo hijrooday isagube min makka ilaa madiina alcasharatu almubasharuuna biljanna tobanka saxaabada ugu fadliga badan ee la yidhaahdo tobanka loogu bushaareeyey jannada dhammaantood waxay ahaayeen min almuhaajiriin muhaajiriintay ka mid ahaayeen ruux ansaari kuma jirin alcasharatu almubasharuuna biljannana saxaabada nebiga iyagaa ugu fadli badan ta kale qur'aanka marka laynoogu sheegaayo ansaar iyo muhaajiriin muhaajiriintaa la hormariyaa oo ilaahay qadimaa ansaartana waa ka daba keena waa raaciya mar kasta waxa horreeya muhaajiriinta axaadiista nebigana sala allahu alayh wasalam haaliban waxaa la hormariyaa muhaajiriintaa la hormariyaa ansaartaa la dambaysiiya kole hal mawdic baan xasuusnahay mawdic ansaarta la hormariyey xagga axaadiista allaahumma laa caysha ilaa cayshu alaakhira fakhfir lilansaari waalmuhaajira iyadana waxaa ku sugan sajci yacani la iswaafajinayo aakhira iyo muhaajira marka nabigu wuxuu uhi calayhi salaau wasalaam lowla alhijratu haddaan hijradu jiri lahayn lakuntu waxaan noqon lahaa imra'an shaksi min alansaari ansaarta ka mida ah. muhaajiriintu hijradii iyo nusrada labadaba way kulansadeen oo waana soo hijroodeen nebigana waa u hiiliyeen oo waa u nusreeyeen ansaartuna nusraday la yimaadeen iimaanka way ka siman yihiin iyo fadaa'isha kale laakiin labadan camal marka la eegaayo ee labada tasmiye ama labada magacow keensatay muhaajiriin iyo ansaar labada wasfiba waa ku sugan yihiin muhaajiriinta labada wasfi midkoodna wuxuu ku sugan yahay ansaarta walow salaka annaasu waadiyan aw shicban hadday dadku socon lahaayeen oo qaadi lahaayeen waadiyan tog aw shicban ama ay qaadi lahaayeen waddo la salaktu waadiya alansaari wa shicbaha la salaktu waxaan qaadi lahaayoo mari lahaa waadiya alansaari wa shicbaha togga ansaarta washicbaha iyo waddadeeda ayaan mari lahaa shicbiga waxaa loo isticmaalaa waddada weliba u dhaxaysa laba buurood u dhaxaysa meeshaa godan ee waddada ah ee labada buurood u udhaxaysaa shicbi la yidhaahdaa markaa jeexa ay ansaartu marayaanoo kale iyo togooda ayaan mari lahaa ayaa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam waxaa laga tilmaamayaa siduu ansaarta u jeclaa al ansaaru shicaarun wannaasu dihaar fadaaishii ansaartu tirinayaan waxau idhi nabigu sala allahu aleyh wasalam al ansaaru shicaar ansaartu waxay ka dhigan yihiin ka shicaari shicaarka waxaa la yidhahdaa marada jidhka xigta ayaa la yidhahdaa maryaha qaarkoodna xagga jidhkay xigaan waa sida garanka iyo waxa la midka ah maryaha qaarkoodna dusha ayaa laga huwadaayo ama laga gashadaa oo dabadday xigaan marka labada maro keebaa ruuxa u dhowaansha badan ma marada jidhkiisa xigta mise marada xagga dabadda xigta waxaa u dhow marada xagga jidhka xigta marka alansaaru shicaar ay ka shicaar waa tashbiih baliiq waxa la yidhahda ansaartu waxay ka dhigan yihiin shicaar oo kaleay ka dhigan yihiin shicaarka cayntiisii maaha noocan waxa la yidhahda tashbiih baliiq baa la yidhahdaa qurbiga ay ii dhow yihiin waxay ka dhigan yihiin ka shicaari shicaarkii mare markay tahay jidhka xiga miyay dhici karta ansaartu cayntii marada inay noqdaan hal haadaa yumkin ma suuragal ah maadaama la garanaayo laba cayn oo kala duwan inay yihiin ansaartuna dad ay yihiin awsaaftaa ku sugan maraduna ay tahay shay la gashado inuu marada laftoodii ay noqdaan ma dhici karto mar haddaynay marada laftoodii inay noqdaan aynay dhici karin muraadka looga jeeda maxay tahay waa in lagu shabbahayaa looga jeedaa ay ka shicaari waxaa la xadfay wajhu shabahi iyo adaatu tashbiih ay ka shicaari fi lqurbi minii bay ka dhigantah maradaa jidhka xigtoo kaley ka dhigan yihiin xagga marka laga eego dhowaanshahay ii dhow yihiin waannaasu disaar ay ka disaar dadka kale ee aan ansaar ahaynna waxay ka dhigan yihiin marada dabadda xigtoo kaley ka dhigan yihiin labaduba maro ruuxu u gashanaya marka labada qoleba waa u dhow yihiin laakiin wuxuu tilmaamayaa qolada ansaarta ii sii dhow xagga qalbigayga iyo jacaylkaygana u sii dhow disaarku waa maradaa dabadda xigta ee xagga jidhka xigin inakum satalqawna bacdii afara nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam idinku waxaad la kulmi doontaan aniga dabaday aharatan yacni bursad laydinka bursado aharadu waxay tahay xaq mushtarakoo cid ka dhaxeeya markay cidi la gaar noqoto yadu iskaa fuud yeesho ayaa aharada la yidhahdaa yacnii xuquuqdii dadka ka dhaxeeyey in laydinka bursadoo cid kale isku jeebto ama ay badsato baad la kulmi doontaan aniga dabaday bimacnaa marka lay oofsaday dabadeed fasbiruu sabra xataa talqawnii cala alxawd ilaa aygula kulmaysaan cala alxawd yacni darka aygula kulmaysaan sabra xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiidkan waxaa laga qaadanayaa nebigu sala allahu alayh wasalam dadka qaarkood oo fadli badan inuu xoolaha waqhtiyada qaarkood aanu u badin jirin isagoo iimaankooda u tala saaranaya dad iimaankii islaamnimadii ku cusubna inuu xoolo fara badan siinaayay si uu diinta ugu soo jiido u soo jeclaysiiyo waayo xoolaha lagu qaybin maayo calaa xasabi aliimaan dadka mu'allafat alquluubka ana in la siiyo xataa zakada wax laga siiyo iyo haniimada in wax laga siiyo labada mid walba dee addilay leedahay asnaafta zakada la siinaya kuwa qalbiyadooda islaamnimada lasoo soo jeclaysiinaya ayaa ka mid ah haniimadii iyo faygiina waxbaa laga siinaya maalintaa nebigu sala allahu alayh wasalam boqol boqol geela buu siiyey ragga qaarkood waxaa ka mid ahaa raggii boqolka geela uu siiyey cuyaynatu bnu xisnin baa ka mid ahaa aqracu bnu xaabis baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa niman markaa odayaashii quraysheed ka mid ah ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa niman markaa waxaa reer bani yamaama ah reer bani xaniifaa ah baa ka mid ahaa oo kuwaynu sheegnay ah cuyaynatu bnu xisni iyo aqracu bnu xaabis waati tii cabbaas ibnu mirdaas uu lahaa atajcalu nahbi wa nahba alcubaydi bayna cuyaynata waalaqraci wamaa kaana xisnun walaa xaabisun yafuuqaani mirdaasa fi lmajmaci wamaa kuntu duuna mri'in minhuma waman takhfid ilyowma laa yurfaci waxa uu siiyey nebigu sala allahu aleyh wasalam ninkaa isagu gabyaaga ah boqolkii wax ka waabsanoo ka yar buu siiyey markaasuu ka gebiyey arrinkii cuyayne iyo aqrac ma waxaad siinaysaa yaa xoolaha badan anigana wax ka yar baad i siinaysa nimankan igama aabbo weynayn anna labada midkoodba kama liito maanta kaad hoos u dhigtana werigii sare loo soo qaadi maayo markaasaa nebigu sala allahu aleyh wasalam isagana boqolkii u buuxiyey waxaa kaloo xadiiska ku sugan nebiga sala allahu aleyh wasalam akhlaaqdiis siday u wanaagsanayd oo inay arrinkaa wax ka gansadaan kuma canaanan kumana dagaalin laakiin waa la garamay wuxuu u sheegay wanaagga u galay iyo badnaanshihiis markay tii qireenna wuxuu sheegay iyaga wanaaggooda markaasuu maxaa saa u odhan weydeen saa u odhan weydeen saa u odhan weydeen waa si uu u raalligeliyo markii dambena wuxuu sheegay fadaa'ishooda iyo jacaylka uu jecel yahay nebigu sala allahu aleyh wasalam ayuu nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam markii dambe wuxuu uga warramay inay waaga dambe la kulmi doonaan bursad laga bursado oo xukunkii dee ansaari qaban mayse waxaa qabanaya quraysh ala'immatu min quraysh baa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam marka dee cid aan xaqiinni idin marin oo xoolihii idinka bursata ayaa iman doona taana wuxuu sheegay sida khayrku ugu jira inay tahay inay sabraan marka ilaa aa xawdka ama darka igula kulmaysaan aakhiro wuxuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam sabra ilaa wakhtigaa laga gaadhaayo xawdkana waxa weye waa darka nebiga sala allahu aleyh wasalam nebiga waxaa u sugnaaday dar ayaa u sugnaaday maalinta aakhiro laga cabbi doono dadku iyagoo harraaddan bay soo baxayaan oo xabaalaha ka soo baxayaan cidda darkaa ka cabtaa qurquro ka cabtaa weligii dib u haraadi mayso markaasaa haraad ugu dambaysa biyihiisu waa ka cadaansha badan yihiin caanaha waana ka macaan yihiin malabka waa darkii nebiga sala allahu aleyh wasalam baabu sadaqati alfitri sadaqadda sadaqatulfitriga la yidhaha ama zakaatulfitriga la yidhaahdo sheegista la sheegaayuu u baab yahay can cabdillaahi bni cumar radia allaahu canhuma qaala farada rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam sadaqata alfitri cabdullahi bni cumar waxau yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu faral yeelay zakaatulfitriga ayuu faral yeelay aw qaala ramadaana ama sadaqata alfitri buu yidhi ama sadaqata ramadaana ayuu yidhi sadaqadii ramadaanka bimacnaa ramadaan markay dhammaato sadaqadii la bixinayey ama sadaqadii afraadda ramadaan laga afuray ee la bixinayey cala aldakari waalunhaa wuxuu ku faral yeelay ku kastoo lab waalunhaa iyo ku kastoo dhadig waalxurri iyo ku kastoo xor ah waalmamluuki iyo ku kastoo addoon ah mamluuk waa kii la mulkiye la haysto ee cidi leedahay waa addoonkii saacan min tamrin wuxuu ku faral yeelay saacan saac buu ku faral yeelay ka beddel sadaqadoo saacan min tamrin saac timir ah aw saacan min shaciir ama saac heed ah qaala facadala annaasu bihi ilaa nisfi saacin min burin cabdulaahi ibnu cumar wuxuu yidhi dadku waxay u weecdeen ilaa nisfi saacin min burin nisfu saac bur ah ayay u weecdeen yacni sarreen ah cala alsahiiri waalkabiir yacnii kii yaraa iyo kii weynaaba korkiisa inay ku sugan tahay saasay u weecdeen bimacnaa dadka qaarkood ayaa ijtihaadan waxay yidhaahdeen noocii nebigu sala allahu alayh wasalam sakaatulfitriga ka waajibiyey saac in laga bixinaayo nooc kaleoo ka wanaagsan oo raashinkii ka midaa jira oo ka qiimo badan marka qiimaha iyadoo la eegaayo haddii bur laga bixinayana nisfu saac ha laga dhigo haddii shaciirkii ama timirtii laga bixinayana saacah laga dhigo saxaabada qaarkood baa sidaa maray waana sida mucaawiya markaa uu ku tegey mucaawiya saasuu maray wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugnaa an tu'addaa qabla khuruuji annaasi ila asalaa ay amara an tu'addaa wuxuu amray in la gudo oo sakaatulfitrigaa la bixiyo qabla khuruuji innaasi ila asalaa intaan dadku salaadda u soo bixin ka hor in la bixiyo ayuu amray nebigu calayhi asalaatu wasalaam marka xadiiskan wuxuu ku soo arooray bukhaari iyo muslim waxa uu xadiiskani sheegayaa zakaatulfitrigu inay waajib tahay waana zakaatu zakaatulbadan zakada waxaa loo qaybiya laba qaybood waa zakaatlmaal iyo zakaatlbadan zakaatulmaal waxaa laga bixiyaa xoolaha oo ay ka waajibtaa zakaatulbadankuna waxaa laga bixiyaa jidhka ayaa laga bixiyaa ashkhaas iyo dadkaa laga bixinaya bal hadda xadiiska kalena aan akhrino can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu qaala kuna nucطiha fii zamani nabiy sala allahu aleyh wasalam abi saciidin alkhudri waxa uu yidhi waxaannu ahaan jirnay qaar bixiya wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam gudihiisa saacan min طacaamin saac cunto ah aw saacan min tamrin ama saac timir ah aw saacan min shaciirin ama saac heed ah heeddu waa nooc markaa ka mida raashinka la cuno oo waxa weeye shabbahaysaa iyo u eg ha yeeshee marka waa nooc nafci badan oo gal badan bay leedahay ama buusho badan bay leedahay buushahaasina aad buu u faa'iide badanyey waxaa la yidhahdaa alshaciir yu'kalu wayudam mahmaah carbeed baa waxay tahay shaciirka waa la dhaleeceeyaa waana la cunaa cuntooyinka marka waxa la cuno ee nafciga badan waa shaciirku ka mid yahay waa heed laakiin dee waxyaalaha jimcoon bay iska jecel yihiin kollay dadka marka badankoodu wayna bariis iyo waxyaalaha nafcigoodu badnayn bay aad isaga jecel yihiin cuntadii galka lahayd ee buushaha lahayd ee faa'iidada badnayd ya ee waxtarka badnayd waxaa laga yaabaa dadka badankoodu inayna jeclaan inay cunaan kuwo waxtarkoodu yar yahay sida bariis iyo baasto daqiiq cad laga sameeyey ayaa dadku ka daba dhaceen aadna u jecel yihiin waxaase nafci badnaa cuntada buushaha leh yacni markaa galkaas markaa leh manaaficda jidhka ayuu leedahayna aad iyo aad bay u badantay wakhtiyada qaarkood waxaaba dhacdo dadka qaarkood cuntadaa buusha inta la tumo oo la buusho bixiyo sida hadhuurkoo kale in isagoo buushihii laga dhammeeyey dadku karsadaan buushahana xoolaha loo dhigo taasina waxay ka mid tahay aqoon aqoondarraday ka mid tahay buushihii nafciga badnaa ee ka waxtarka badnaa baa xoolaha loo dhigaya kii liitayna waa la cunayaa ila buushahana aad buu nafci badan yihi aad buu waxtar badan yihi xanuunno badan qofku waa kaga badbaadaya shaygu haduu markaa waxaway yani buusho leeyahay ama buushaha laftiisaba uu ruuxu cuno calooshiisa istaagi mayso waxaana la yidhahda almacidatu beytu daa calooshu waa guriga xanuunka haddii qofka calooshu taagantahay xanuunba kama maqnaan haddii calooshiisu marka ay soconayso waxa weeye caafimaadku u dhowiyi ta kale manaaficda uu leeyahay jirkee faraha badan laaan markaa la koobi karinba yacanii waxaa ku jira ee jirku u baahan yahay buushahan aad bay u badantay aw saacan min akhid ama saac aqid ah aqidku waxa weeye caanihiiba markay kala baxaan oo biyo iyo faar ay noqdaan ayaa biyihii laga miirayaa faarkii baa la soo reebayaa marka la soo reebaa faarkii la qallajinayaa bacadka loo dhigayaa marka la qallajiyee faarkaasi ay noqdaan wax qallalan oo sida caanaboodhahoo kale ay noqdaan hadda aynu isticmaalno ayaa hadhow markaa iyagoo qallalan meel lagu dhiganayaa yacni waxbaa lagu ridayaa weel baa marka waxa lagu xidhayaa waxaa markaa la isticmaalaya wakhtiga loo baahdaa la qooshanaya innaga dadkeennu wakhtiyada barwaaqada waxaa dhici kartaa caanaha inay qubaan ama waxaa dhici karta awrta inay u dhigaan carabtii waxay ahaan jireen waagaas qabla alislaam intaan islaamnimadoo u iman qaar inaga horumarsan bay ahaayeen waxay samaysan jireen caanabooday samaysan jireen caanaha laftooda laga sameeyey oo jiilaalkii la cabbayo caanihii bay marka waxa weeye eh, kaydinayaan hadhow markay kala baxaan ayaa biyihii ay ka qubayaan marka faarka keligii soo hadho bay bacadka u dhigayaan markay qallashe ay noqoto daqiiqoo kale ayaa dabeedna markaa meel inta lagu shubto la daysan jiray wakhtigay jiilaal noqotay caana la waayo ayaa marba in biya'a lagu qooshan jiray ya taasaa waxaa la odhan jiray aqad waa faarka la qallajiyey ee caana boodhahoo kale ah markaa saac aqidkaas ah waa caanaha fadhiya qallalan ayaa lagu bixinayaa sakaatulfitrigii oo xadiisku sheegaya aw saacan min zabiib ama saac sabiib ah sabiibta asalkeedu wuxuu ka soo jeedaa cinab cinabku wakhti badan ma jiro cinabku waa waxtar badan yahay midhaha la cuno waxaa ugu nafci badan timirta iyo cinabka labadaasaa ugu nafci badan saas aawadeed simaarta kale marka la sheego iyaga gaar baa loo sheegaa qur'aanka waa aragteen yani waxaa weeye geed iyo cinabyada gaar baa loo sheegaa waa fadliga ay leeyihiinee ka mudan yihiin ashyaada kale ee midhaha ka midka midhihii cinabku markay qaayisaan waxay noqonayaan zabiib bay noqonayaan haddaad cinab weydo sabiibta cun cinabku manaafic badan buu leeyihi xataa dawooyinka waa loo isticmaalaa xanuunada qaarkood waa dawo ka yihi waa khidaa waana dawaa waa dawo waa cunto waana dawo haddaad haddaba cinabkii weydo zabiibta cun aw saacan min zabiib ama saac zabiib ah falammaa ja'a mucaawiyatu markuu mucaawiya yimi madiina yacnii isagoo khaliifo ah ama boqor ah yani wuxuu yimi isagoo ama xaj ama cumro doonaya wa ja'at isamraa'u aynay timi yacni sarreenka madowga iyo caddaanka u dhaxeeyaana ay timi yacni noocaa la keenay qaala wuxuu idhi mucaawiye uraa waxaan u malaynayaa muddan min haadihi mudtan ka midii yacdilu muddayni inuu u dhigmayo laba mud yacanii dheglayda tan ah waxay u dhigmaysaa laba dheglay oo noocyada kale ah qaala abuu saciidin abuu saciid wuxuu yidhi amaa ana aniga miyaa fala azaalu kama zuulaayo kama baxaayo ee waan ahaanaya ukhrijuhu inaan bixinayo saaca kamaa kuntu ukhrijuhu calaa cahdi nabiy sala allahu aleyh wasalam sidaan u ahaa mid u bixinaya wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam oo aanan saaca waxba ka goyn jirin ee saacoo dhammaystiran aan u bixin jiray baan iminkana sidii baan u bixinayaa ee saac barhkii bixin maayo saac barhkii ma bixinayo xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey marka muddayni wuxuu u jeedaa noocyada kale ah oo ama shaciir ah ama zabiib ah ama timir ah ama aqid ah yacni canaha fadhigae qallalan yacni ah facadala annaasu bihi waxaa loo jeedaa ay bisaaci saaci waxay uga weecdeen ilaa nisfi saaca damiirka bihi wuxuu u noqonayaa saacu u noqonaya saaca ayuu u noqonaya waxaa markaa axaadiistan laga qaadanayaa kow zakaatulfitrigu inay tahay faral ay waajib tahay waayo nebigu sala allahu alayh wasalam waa faral yeelay sida saxaabiguba sheegay marka sunne ma ahee sunne mu'akadana ma ahee waa faral waa waajib waxay kaloo ku waajibtaa oo laga bixinayaa shakhsi kasta ha yaraado ama ha weynaado dhadig ha ahaado lab ha ahaado xor ha ahaado addoon ha ahaado mid caqlile ha ahaado mid markaa waalan ha ahaado dhammaan shakhsi kasta oo muslima in laga bixiya waajiba cidday ku waajibaysana waxay tahay ciddii haysata quudka maalintaas iyo habeenkeeda wax ka dheeraada ciddii haysatay ku waajibaysa naftiisa waa ka bixinaya cidduu mas-uulka ka yahay masruufana waa ka bixinayaa ya ubadkiisa isagaa ka bixinaya zawjadiisa iyo xaaskiisana isagaa ka bixinaya inuu ubadkiisu ka mas-uulka yahay ka bixinayo de waa itifaaq waana laysla ogoliyey zawjadiisa inuu ka bixinayo ooridiisa ama xaaskiisa ama xaasaskiisana waa cala saxiix waa sida saxiixa ah ee qawiga ah weeye bacdi culammada ka mida ah waxay yidhaahdeen waa cibaado iyada saaran marka iyadu inay iska bixiso weeye laakiin sida qawigii waxay tahay inuu markaa ninku inuu ka bixiyaa inay waajib ku tahay sidaasaa saxiixa oo qawi ah sidaas ayaa qawi ah goorta la bixinayaa waxay tahay waa markay ramadaan dhammaato waxaa ugu fadli badan subaxa ciidda in la bixiyo intaan salaadda ciidda loo bixin salaadda ciidda in laga dib mariyo ma aha ee waqtulfadiiluhu waa in salaadda ciidda ka hor la bixiyo salaada subax laga soo bilaabo ilaa salaadda ciidda intaan la gelin intaa dhexdooda in la bixiyaa fadli badan waxaana bannaan habeenka ciidda ah ee berri ciidda ay noqonaysana in la bixiyaa waa bannaanta waxaa kaloo bannaan maalin ama laba maalmood in laga hormariyaana waa bannaantay sida saxiixa ah oo saxaabadii nebigu sala allahu aleyh wasalam waxay yidhaahdeen waxaanu bixin jirray xadiiska bukhaariga maalinta ciidda ka hor maalin ama laba maalmood ka hor ayaanu bixin jiray wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam marka waxaa laga qaadanayaa maalin ama laba maalmood in laga hormariyaana inay bannaan taha laga qaadanayo fuqahada qaarkood sida shaaficiyadoo kale waxay yidhaahdaan ramadaanba hadday soo gasho waa la qadimi karaa waa la hormarin karaa oo awalka ramadaan baa la bixin karaa dhexdeedaa la bixin karaa aakhirkeedaa la bixin karaa laakiin calaa kulli xaal taas waxay ku yidhaahdeen mashaayikhdu ijtihaad bay ku yidhaahdeen laakiin adilada aynu sheegnay waxay tilmaamaysaa xilliga la bixinaayo ayay tilmaamaysa daliil markaa sheegaya intaa ka hor in la qadimi karo oo awalka ramadaan la bixin karana ma hayno waana shay cibaado ah oo wakhti loo xaddiday asalkuna wuxuu yahay shay cibaado ah haddii wakhti loo xadido inaan wakhtigiisa laga hormarin lagana dibdhigin asalku waa saas saas aawadeed qowlka saxiixi wuxuu noqonayaa inaan la qadimin ilaa awalka ramadaan ee wakhtigaas saxaabadu ay yidhahdeen intaasaan hormarin jiray wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam maalin ama laba maalmood in la hormariyo laakiin ka badan aan la hormarin waxaase fadli badan subaxa ciidda in la bixiyo qabla asalaa waxaa loo ruqseeyey maalinta ama labada maalmood in la qadimo waxaa dhici karta ciddii la doonayay in la siiyaa inay defog tahay in laga gaadhsiin waayaa dhici karta haddii markaa la yidhaahdo subaxaas keliya ha lala eegto iyo habeenkeeda ka horreeya ciidda ee ciiddu soo gashay markaasi dadkii loogu ballaariyo ayaa loo ruqseeyey taasna waxaa laga qaadanayaa nooc kasta in laga bixinayo saac mana sida xadiiska nebigu sheegaya sala allahu aleyh wasalam arrinka mucaawiye uu ku tegey oy noocyada markaa sii nafciga badan ama dadku ay sii jecel yihiin ee qaaliga ah in la odhanayo hadday saacii la qiimo tahay nisfu saaca la ictibaarinayaa waa ijtihaad isaga xaggiisa ka dhacay waa ijtihaadun minhu waxaana laga qaadanayaa saxaabadu inay ijtihaadka isku khilaafi jireen ayaa laga qaadanaya laakiin sida saxiixi waa maxay waa sida xadiiska nebigu sheegaayo sala allahu aleyh wasalam yacni saas weeye marka in la yidhaahdo nisfu saac baa la bixinaya ashyaada qaarkoodoo qiimaha la eegayaa wuxuu noqonayaa qowl laga qawisan yahay sida qawigiina waxay tahay in la bixinayo nooc walba saac in laga bixinayo ama xinda ha ahaado bur ha ahaado shaciir ha ahaado aqid ha ahaado zabiib ha ahaado nooc kale ha ahaado ma noocyada xadiisku sheegay keliyaa la bixinayaa mise noocyo kaleoo quutulghaaliba hadday jiraanoo dadku jecel yihiin waa la bixin karaa culammada qaarkood waxay yidhahdeen noocyadaa xadiisku sheegay bes baa la bixinaya laakiin jamaahiiru ahlilcilmi salafan wa khalafan waxay ku tageen quudka dadku ay isticmaalaan ee si khaaliba ay u isticmaalaan walow yaan laba sheegina waa lagu bixin karaa waana sida jamaahiirta culammadu ku tageen oo ay ka mid yihiin saddexda madhabood maalikiya iyo shaaficiya iyo xanafiya ay ka mid yihiin sida ay markaa yidhaahdeen baana saxiixa riwaaya can imaam axmed oo kolley waafaqsanna waa jirta laakiin mashhuurka xanaabiladu waa sida kalaan filaya almuhim nafciga iyo waxtarka ay ku intifaacayaan dadku quudka ay yaqaaniin bay uga nafci badan yihiin quud aynay aqoon waxaana jirta beledada la joogo cuntooyinka la isticmaalaa waa kala duwan yihiin beledba cuntooyinka qaar baa u haalib ah qolo waliba noocay baratay bay jeceshahay waxaa laga yaabaa beledada qaarkood cuntooyinka laga isticmaalo haddii laynoo keeno inaan qofku inquud la siiyeyba aan u aqoon ama inaanu cunayn marka waxa weeye waxaa laga eegayaa yacnii curfiga alcurfu muxakam curfiga beledka laga isticmaalay cuntanimada loo yaqaano ayaa laga eedeya kaas ayaa laga eedeya waxaana fiican nooca haalibka ah in laga bixiyo ayaa fiican lacagta in lagu bixiyaa ma bannaan tahay mise ma bannaana masaladaa waxaa ku jira saddex qowl qowl odhanaaya marnaba in lacag lagu bixiyaa ma bannaana waana siday jumhuurku ku tageen oo xaal kastaba diidaaya in lacag lagu bixiyo iyo qowl odhanaaya maya mar walba lacagta waa lagu bixin karaa oo lacagta in lagu bixiyaa mar walba waxay tahay mid bannaan ilaa qaarkood ay ku talax tageen oo ay yidhaahdeen in lacagta lagu bixiya afdal ah oo fadli badan ay sidaa ku talax tageen oo halkaa gaadhsiiyeen qowl saddexaad oo wasat ah baa jira oo labada u dhexeeya oo odhanaya maya waxaa afdala sida nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam in lagu bixiyo raashin ayaa fadli badan in lacag lagu bixiyaa ma bannaana lacagtana haddii ay keensato baahidu ay keensato in lagu bixiyo oo qofkani uu ku dhibaatoonayo haddii markaa lagu siiyo raashin raashinkii wuxuu ku karsado aanu haysan uu ku dhibaatoonayo dadka qaar baa cid u adeegta aan haysan haddii raashin la siiyo waxaa laga yaabaa dib inuu u xaraasho waayo raashinkan ma karsan karo wax bisil inuu soo iibsadoo loo keeno mooyaane cid u adeegta iyo cid u karisa toonna ma haysto isna ma karsan karo ka noocaasoo kale waxay ku kallifaysaa inuu raashinkii xaraasho oo qiimihii la soo siiyey qiimo ka yar u ku xaraasho ta noocaasoo kale a dee xaajada ayaa keensanaysa iyo baahida daruurada keensanaysa in markaa lacagta lagu siiyo haddii la yidhaahdo raashinkii yaan la siinayn cid raashinka qaadanaysa ha la siiyo dee waxay noqonaysaa in isagii laga xirmaaniyo aan waxba la siinin halka masaakiinta kale lagaga farxinayo isaga aan lagaga farxin aafada iyo dhibaatada keensatayna ay tahay ee sababtay cid u adeegtiye cid u karisa toonna inaanu haysan haddii la yidhahdo raashinnimaha lagu siiyo ha la duldhiga un suu doona ha noqotee waxay ku kallifaysaa inuu markaa yacni xaraasho qiimihii wax ka yar baana dhici karta inuu ku xaraasho markaa saas aawadeed nastu siduu sheegayna iyadoo la ictibaarinayo macnaha maqsuudkee looga jeedana iyadoo la eegaayo labadaba qowlka wasadkaa ah ugu fiican dadka qaarkood waxay u nisbeeyaan a'immada jumhuurku inay qabaan wakhtiga markaa loo baahdo in lacag lagu bixiyo inay bannaan tahay laakiin raashin in lagu bixiyaa marka hore inay laazim tahay aimada badankoodu saa ma qabaan hadday shaaficiya tihi hadday khayrkood tahay iyagu waxay qabaan xatman mar walba raashin baa lagu bixinaya haddii iyo haddiiba waa in raashin lagu bixiyaa bay leeyihin laguma bixin karabay lacag walow xaajaduba ha keensato qawlkan odhanaya marka laga firsan waaye baahidu keensataa lacagta lagu bixin karaa laakiin haddii kale waxa weeye waa in lagu bixiyaa raashin waa qowl wasatoo labada u udhexeeya oo labada macnaba eegaya xaggii macnaha almacna almaqsuud macnaha looga jeeday iyo naska daahirkiisu wuxuu ku soo arooray labadaba ictibaarinayo labadaba eegaya qowlka wasadkaana ugu fiican marka in la yidhaahdo waxa weeye wax kale kuma baxayso marnaba walow daruuraba ha keensatee waxaad mooddaa inuu yahay qowl baciid ah in la yidhaahdo mar walba marka waxaa lagu bixinayaa lacagoo lacagtaaba fadli badan in la yidhaahdana tan noocaasina waxa weeye waa qowl yani marka daciif jiddan ah aad u daciif ah bal hadduu garanayo ruuxa hadalkaa odhanaya waxa hadalkiisa ka laazimaya hadduu garanayo ma yidhahdeen culamada qaar waxay yidhahdaan ruba qaacidatin low calima saaxibuha maa tu'addii ilayhi maa qaalahaa badanaa qaacido oo ruux marka hadduu garan lahaa waxay keensanayso qaacidadaasi aanu yidhaahdeen hadallo badanoo la itlaaqaya waxaa ka dhalanaya dadka qaarkood hadday og yihiin ma yidhaahdeen iminka masalan haddii la yidhaahdo cunto in la bixiyaa xaal walba waxaa ka fadli badan lacag in la bixiyo maxaa ka laazimaya waxaa ka laazimaya istidraak cala rasuul sala allahu aleyh wasalam nebigu sala allahu aleyh wasalam dadkase kuma irshaadinayno uma sheegayn sida khayrka badan sida wanaagga badan inaanu marnaba sheegin sidii khayrka badnayd ee fadliga badnayd ee khayrka badnayd oo uu ka ghaafil noqday oo sidii mafduulkahay laga fadliga badnaa nebigu sheegay sidii afdalka ahaydna dadka aanu ku baraarujinoo u sheegin maxay noqonaysaa ila haddii layahay mar walba waxaa fadli badan lacagta in la bixiyo yacni nebigu muxuu u sheegi waaya afdalka haddii la yidhahdo xaal walba waxaa fadli badan lacag in la bixiyo nebiguna marnaba aanu lacagta sheegin ee mar walba raashin uu sheegaayo saxaabadiina ay sheegeen raashin inay bixin jireen dee waxaa ka dhalanaysa sidii afdalka ahayd nebigu dadka inaanu u sheeginoo ku irshaadinoo ku hanuunin ilaa wadaadkani uu yimi oo u sheegay oo dadka ku baraarujiyey sidan baa afdal ah oo fadli badan dee taasna waxaa ku sugan arrin weyn baa ku sugan markaa saas aawadeed calaa kulli xaal mas'alada sida marka waxa weeye wasadka abaa saxiix ah oo fiican waa soo aroortay zakada zakaatulmaal meelaha qaarkood lacag in lagu bixiya waa soo aroortay laakiin waxaynu ka hadlaynaa waa zakaatulbadan zakaatulmaal ka hadli mayno zakaatulmaalka waxaa soo arooray in waxa weeye ruuxii yacni bintulabuun inuu geela ka bixiyo yacani qaalin yar oo laba jirgala ah qaalin yar oo laba jirgala ah inuu ka bixiyaa ay saarnayd oo aan haysan laakiin haysta qaalin da'daas ah yacni waxaa la sheegay inuu ku daro marka waxa weeye ama laba neefoo adhi ah ama lacag uu ku daro waa mawdic ay ku soo aruurtay wa kada bilcaksi haddii marka waxa weeye da'dii saarnayd da' ka weyn ay tahay ama neef laba isagu saaran yahay mid la da'ah oo dhadig uu helo wuxuu noqonayaa in loo cesho isaga laba neefo adhi ah ama loo cesho eh, ishruuna dirhaman labaatan dirham wahaakada waa mawdicay ku soo aroortay waa zakaatulmaal wakadaa xadiiska sheegaaya nabigu sala allahu alayh wasalam sadaqadda inuu boorriyey oo dumarku ay soo saarayeen dahabkooda iyo waxyaalahay xidhan yihiin taasi zakaatulfitri may ahayn waxay ku saabsanayd sadaqatu tatawuc bay ahayd sadaqa sunna'a bay ahayd sadaqa sunna ah ah ayay ahayd marka waxa weeye cala kulli xaal yaani waxa weeye waa in nusuustii adilada aan la taxriifin oo aan la beddelin ee mawdicay ku soo aroortay la caddeeyaa oo la sheegaa qofku hadduu markaa doonaayo ha sheego inuu marka waxa laga qiyaasanayo laakiin dadka waa inaan ugu sawirin oo ugu sheegin mawdica inay ku saabsanayn inay ku saabsan tahay waayo waxay soo geli kartaa dee waxa weeye nooc taxriifay soo geli kartaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk